bacda اlmiئatayn min majaalis iqraءi wa sharci kitaab suna الnasaa-i fii leylaة الثulaثاء المuwaafiq الcaashir min shahri jumaad الأulى caami ألف وarبعمiئة وaثaلaaثin وarبaciina juz mصطفى slى اllah عalيh wali wsلم ضمna silsila duruus xadiid المصطفى slى اllah عalيh wali wsلم bada bkitaab الأربعين وانتهى bsunan وsaaxiin ysر اllah الإتmام والإكmaal وraزqna الإkhlاص fi اlqowl الcmل inahu samiic mujiib الdacwaat majliskan waa majliskii laba boqol iyo konton iyo shanaad ee majaalista marka sharx koobna kitaabka sunan nasaa-i habeenkan waa habeen talaada kuna beegan tobanka jumcadalula kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam kitaabu liimaani wa sharaa'icihi ayaan kusoo jirnay baabka lixaad ayaan cawalkan ka bilaabayna insha allahu tabaaraka watacaala baabu sifati liimaani walislaam baabu sifati liimaani iimaanka sifadiisa ayuu baabkan u baab yahay iw alislaam wa sifati اlislaam islaamka sifadiisa ayuu baabkan u baab yahay tilmaamta islaamka iyo tilmaamta iimaanka tilmaamaha islaamka iyo tilmaamaha iimaanka xalay waxaan horey usoo sheegnay oon ka soo hadalnay in iimaanka iyo islaamka ida اجtamacaa iftaraqa waida اftaraqa اجtamaca haddii ay meel ku kulmaan way kala tagaan oo laba macnay kala qaadanaan alislaamu waliimaanu haddii laisku cadfo oo hal meel boos lagu sheego waxaa weeyaan laba macnay kala qaadanayaan midna acmaasha quluubtuu qaadanayaa midna wuxuu qaadanayaa acmaasha muuqata oo daahirkuu qaadanaya islaamka acmaasha daahirkuu qaadanaya iimaankana acmaasha quluubtuu qaadanaya laakiin haddii islaamka gooni loo sheego oon iimaan lagu lifaaqin ama iimaanka gooni loo sheego oon islaam lagu lifaaqin macaanida dhan macaanidii o dhan mid wal mid kale u maalaya waida iftaraqa ijtamaca weeyaan sidaas ayaan soo marnay marka sifadii iyo tilmaamihii islaamka u lahaa iyo iimaanka markii ay kulmaan ayuu xadiidkan noo cadayn doonaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidkii aad taqaaneen oo sayd cumar radia allahu tacaala canhu wa xadiidka isaga ahaa ayuu macaanidiisa u dhow yahay xagga macnaha ahaan aada ugu dhow yahay xadiidka afar kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa isla cumar umaana weri laakiin xadiidka hor mashhuurka ahaa ayuu aada ugu dhow yahay cafwan cafwan xadiidka waxaa wariyey abu hureyre iyo abudar qaala imaam maxamed ibn qudaamata almisisi wa iqa can jariir ibn cabdilxamiid اdabi wa iqat saxix kitaab can abi farwa abu farwa curwa ibn xaari اhamdani wa iqa can abi zurca ibn cumar albajli wa iqa can abi hurayra cabdiraxmaan sakri dawsi radia allahu taala arda wa raawiyat islaam wa abi darin abu dar radia allahu taala arda qaala waxay dhaheen labada saxaabi kaana wuxuu ahaaday rasul rasuulka salى اllahu عalayhi waaalih yajlisu mid fadhiisto bayna dahraynay asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda ayuu fadhiisan jiray iyagoo meel fadhiyo ama markay meel fadhiyaan nabigu uu dhex joogi jiray calayhi salaatu wasalaam fayaji waxaa imaan jiray marka alghariibu qof socoto ah ama qof meesha aanan magaalada joogin oo dadka magaalada jooga aan ka mid ahayn ayaa imaan jiray falaa yadri ma ma garanayo marka ayuhum koodoobi koodoobi amaba kan huwa isaga uu yahay yacnii intoodaas meesha fadhido nabigeenna calayhi salaatu wasalaam midku u yahay ma ay garan jirin meel koroma saarna calaamo gooni kama muuqata saxaabaduu dhex fadhiyaa marka midku uu nabi maxamed yahay ma garan jirin qofkaas hariibka markuu meesha imaado oo saxaabada kama socnayn xataa yasأala ilaa marka uu ka weydiye u yihahda aawey muxamed salى اllahu alayh wali wasalam faabnaa faalabnaa waxaan ka dalbanay ilaa rasul rasulka al sl slm an najcala inaan u yeelno lahu rasuulkeenna calayhi salatu slaam majlisan makaanu fadhi meelu fadhiisto oo yacrifuhu u garta algariibu qofka cusub oo magaalada ku cusub idaa ataahu goortuu yimaado fabanayna lahu nabigu ogolaaday marka sida hadda muuqato fabanayna waxaan u dhisin lahu nabigeena calayh salat slaam dukaanan meel sarraysa dukaanka laba macno ayaa loo isticmaalaa dukaanka a taqaano caadiga ahaa oo lagu ganacsanayo dukaan waa la yihahda af carabi sidoo kale dukaanka waxaa la yihahdaa addagka meesha sarrayso oo kor u qaadan ayaa la yidhahdaa hadda fasalada iyo howlasha aroosyada waxaa lagu dhigay iyo meelahaas meel yala sarrayso oo dadka madaxda iyo dadka hawlkaas hogaamina ay ku istaagaan soo ma jirto oo meel kore ah dukaanka marka waa dekadaas weyaan fabanayna waxaan dhisnay lahu rasuulkeena ala sl slm dukaanan meel sarraysan eaan u dhisnay oo min iinin dhooba ka samaysan dhooba inta muxuu ahaa lisul sasaaray ayaa kor loo qaaday meel dhooba ah oo kor loo qaaday aan nabiga u samayna ala sla slm kaana rasuulkeen wuxuu ahaa alayh sla slm yejlisu mid ku fadhiista caleyhi korkiisa gogol ayaana saarnayn sida noo iman doonta wa inna annagana la juluusun kuu fadhiya anagoo ah warasuul rasuulka alayh salaa slaam fii majlisihi makaano fadhigiisi booskiisi uu ku sugan yahay id abala waxaa soo qaabilay rajulu nin baa soo qaabilay id aqbala waxaa soo qaabilay rajulu nin axsanu nnaasi dadka ugu wanaag badan wejan xagga wejiga dadka marka meesha la fadhiyo weji ahaankana ugu qurux badan wa atyabu nnaas dadkana ugu carfoon badan riixan agga mxu ah, carafka ugu udgoon badan xagga carafka kaana waaba iyadoo iyaabahu maryahiisa lam yamasha uusan taabanin danasun wax wasakha oo nadiif ay yihiin dharkiisa uu yahay weyaan xataa salama ilaa uu ka salaamo fii arafi اbisaai maxaa idiin qoran wax kaloo idiin qoran ma jiraan abisa fii arafi اbisaadi gogashii darafkeedii markuu jooga ilaa uu ka salaamo faqaala wuxuu yidhi asalaamu calayka yaa muxamed nabadgelye korka ha ahaata muxamedow faradda calayhi asalaam nabigeenna cala sl slam salaamta ayuu kaga jawaabay ama u jawaabay qaala wuxuu yidhi adnuu yaa muxamed muxamedow ma soo dhowaadaa oo xaggaada ma u soo dhowaadaa qaala wuxuu yidhi idnuu soo dhowow famaa zaala kama zuulin ninkii yaquulu inuu yidhahdo adnuu ma soo dhowaadaa miraaran dhowr jeer oo wayaquulu lahu isna uu nabigeenna u yidhaahda calayhi salaa salaam ama ku yidhaahda udnu soo dhowow xataa wadaca ilaa uu ka saaro yadahu gacantiisa calaa rukbatay rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle jilbihiis ilaa uu ka saaro qaal wuxu uhi ya muxamed muxamedow akhbirnii iga waran mal islaamu islaamnimada yahay ama waxay tahay qa islaamnimada an tacbud allah alla weyn waa inaad caabudo walaa tushrik ada la wanaajin alla weyna shayan waxna watuqiima salaad salaada aad ogtid wa tu'tiya zakaa zakada aad bixisid wataxuja aad xajis albeyta beytka alle watasuuma ramadaana bisha ramadaan aad soontid islaamka maqsuudkiisa waa inta ayada weeyaan waa towxiidkii iyo afartii kale o arkaan islaamka qaala wuxuu yidhi idaa facaltu daalika arrinka haddii aan sameeya faqad aslamtu miyaan soo islaamay haddii arrinka aan sameey faqad aslamtu miyaan soo islaamay oo nin soo islaamay miyaan ahay qaala wuxuu nacam ha waad soo islaamtay haddii aad tawxiidka la imaado afarta arkaanta islaamkan aad la imaado waad soo islaamtay weeyaan waay qaala wuxuu yihi rasuulkeena qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa ninkii sadaqta run baad sheegtay ninkii saa'ilka ahaa ayaa wuxuu run baad sheegtay falamaa goortii samicna aan maqalnay qowla rajuli ninka hadalkiisa sadaqta ankarnaahu waan inkirnay waan la yaabnay arrinka isagaha wax eh, muxuu ahaa fajac ayuu nagu noqday ankarnaahu waan inkirnay hadalka ayaan inkirnay iyo ninka habdhaqankiisa ayaan inkirnay waaya qaala wuxuu yidhi ya muxamed moxamedow akhbirnii iga warran mal iimaanu iimaanka wuxuu y iga warran qaala wuxuu yidhi rasuulkeena alayh sl nacam qaala rasuulkeena wuxuu yidhi alayh sl aliimaanu iimaanka bilaah alweyne la rumeeyo wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo asmaadiida asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo qudradiisa wahaakada inaad allah jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo keligii inuu cibaado mudan yahay inaad rumayso weeyaan haddii aad alla jiritaankiisa bes rumayso gaaladaba way rumaysan yihin alla jiritaankiis in badanoo ka mida ah, yahuuddaa kula rumaysan oo nasaaradaa kula rumaysan oo wax badanaa kula rumaysan wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwan xaqiiqo naftooda waa kobaatan waana ogol yihiin laakiin inay diidaan waxaa weeyaan dulmiga ku aasan ayaa keeni weeyaan waaya alimaanu rumayn bilah weyne la rumeeyo iyo wamalaa'ikati malaigtiisa la rumeeyo iyo alkitaabi kitaabka la rumeeyo iyo wanabiyiina nabiyada la rumeeyo watu'min aad rumaysa biqadri qadarkaad rumaysa waxaa ka maqan اlyوم اآkر ka maqan qal wuxuu yihi faإida facaltu dalika arrinka haddii aan sameeyo faqad aamantu waan rumey soo ma ahan qaala wuxuu rasuulkeena qala rasul u yh sl slm nacamha qaala wuxuu yidhi ninki sadqta kadibna qaala wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow salى اllahu عalيه alي waslm akhbirnii iga warran mal isaanu ixsaanku wuxuu yahay qaala wuxuu yhi rasuulkeena calayhi salaa slam an tacbudu wain alcabud allaha la weyna kaannaka sida adiga oo taraahu alla aragto fain lam takun haddii aadan ahayn taraahu mid arka fainahu alla weyn yaraaka wuu ku arkaa qal wuxu sadaqta run baad sheegtay qaal wuxu yidhi ya moxamedu moxamedow akhbirnii iiga warran mata saaca saacadda qiyaama goorta ay waa goormaa saacadda qiyaama qaal wuxu yidhi fanakasa nabiga hoos buu jeestay calayhi salatu slam madax ayuu saa u raariciyey mararka qaar markaad jawaab weyde oo intuu wax lagu weydiiyo aad garan weyde hoosaad eegtaa moogta fanakasa nabiga madax ayuu hoos u raariciyey falam yujibhu shayan waxbana uma jawaabin wuu ka aamusay calayhi salatu slaam uma kadibna caada ninka hadalka ayuu soo celiyey falam yajibhu shay-an shayna uguma jawaabin uma kadibna caada wuu soo celiyey falam yajibhu shayan waxbana uma jawaabin warafaca ra'sahu kadib madaxiisa kor u qaaday marka saddex jeer ay maraysa hawsha oo faqaala rasulka wuxuu yidhi sal slm malmas-uulu kan la weydiina canhaa qiyaamo iyo saacadda qiyaamo la weydiina biaclama midka aqoon badan ma ahaanin min asaa'ili kan wax weydiina adiga i weydiini saacadda qyaame goorta ay dhacayso iyo anigoo li weydiini oo nabi maxamed alayh slat slaam waxa weeyaan laba aqoon isku dhaanta ma lihin aqoonteenna aqoon maanta saacadda qiyaame xilliga ay dhacaysa gaarayso labadeennaba ma ahanoo isku mid ayaan ka nahay weyaan isma dhaanna isma dhaanno dhanka isaga ah walaakin warka lagu laabaya lahaa iyada ayuu usugnaaday sugnaaday calaamaatun calaamooyin baa usugnaatay tucrafu biha lagu garto iyada o idaa raayta haddii aad aragta waxaa idin qoran bidami ra wala bikasri ra bilkasr bidam rada ma kordhabantas hoos dhabanta maksuura soo idaa ra'ayta haddii aad aragta alricaaa kuwa mxuu ahaa xoolo raaca ee fuqarada ah amaba madmadow yatataawaluuna iyagoo muxuu iskuga faanayaan oo mid mid kale ka dhirir badani fi lbunyaani dhismaha waa qodob wa ra'ayta aad aragta alxufaat kuwa kabalaantaha alcuraata ee qaqawna muluuka alardi arlada iyagoo boqoro ah markaad aragtana iyadna calaamaadkeeday ka mid tahay waa laba oo warayta ad aragta almarata weelidi talidu iyadoo dhalaysa rabbaha sayidkeeda iyo maaligeeda iyadoo dhalayso khamsun shan laa yaclamuhaa ma ogsona ila allahu alla weyne mooyane ina allaha alla weyne ayaddaas wuu nabigeena akhriy alai sl slam ina allaha alla weyne cindahu agti ayay ahaatay cilmu saacad saacadda qiyaama aqoonteeda isaga ayaa gooni ulah ilaa qowlihi laga gaaro qowlka alleh ina allaha alla weyne caliimun waa cilmi badane khabiirun umuuraha iyo arimaha xogtooda hoose iyo baainkooda waa mid aad iyo aad iyo aad u yaqaana rabbiga subxaana wa tacaala uma kadibna qaala rasulkan wuxuu yih sal slm wladii alihbaan kadibna uma kadibna qaala wuxuu yihi rasulkeen ala sl laa maya waladii alihi baan ku dhaartay bacaa soo saaray muxameda nebi moxamed bilxaqi hudan ay haadiyan isagoo hanuuniye ah iyo wa ay mubashiran isagoo bishaareeye ah maa kuntu ma aan ahayn biaclama mid kaga aqoon badan bihi isaga min rajulin min oo minkum adinka idin ka mid ah wainahu isaga la jibriilu calayhi الsalaam waa jibriil calayhi الsalaam nazla wuu soo degay fii suurati dixyat اlkelbi ninka suurata ninka la yihahda dixyat alkelbi sawarkiisa iyo muuqaalkiisa isagoo iska soo dhigay ayuu muxuu ahaa soo degay oo sida ayada mxu kugu waramay saasuu nabigeen le calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan marka waxay isku macno yihiin xadiidka mutafaqa ahaa ee waxaa weeyaan laakiin dexye un ku jirin suuradan dexye aan ku jirin waa xagga macnahan ka hadlaya xagga lafdiga laakiin aad bay u kala duwan yihiin intaas marka waxaa weeyaan sifada islaamkana garanay waa shanti sifada iimaankana garanay waa lixdi sifada ixsaankana meeshaan lagumaba sheegin mise waa lagu sheegay waa lagu sheegay an tacbud allah kaanaka taraah nacam xadiiq afar sagaal boqol iyo baabka toddobaad baabu tawiilu baabu ta'wiili qowlihi caza wajal qowlka alla tafsiirkiisa ayuu baabkan u baab yahay oo ahaa qaalat waxay tihi alacraabu reer baadiihi aamanaa iimaan ayaa la nimid waan rumaynay qul waxaad tidhahdaa nabi allow lam tu'minuu iimaan idinkama helin kaamil ah walaakin warka lagu laabay qulu waxaad tihahdaan aslamna waan hogaansanay marka iimaankii iyo islaamkii la kala qaad oo ilaahay subxaana wa tacaala qolii reer baadiyahay oo iimaan inay leeyihiin sheegtay ayaa rabbigeen wuxuu eh, amar ku bixiyey nabigeen inuu yidhaahdo waxaa weeyaan ha dhihina waan islaannaye ee eh, waxaad tidhahdaan eh, muminiin baan noqonaye waxaad tidhahdaan muslimiin baan noqonay sidaa dhaha saasuu rabbigeen le subxaana wa tacala xadidka afar kun sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala imam na mxamed bn cabdilal asancani wahiqa qaala xaddaana muxamed wa huwa ibnu thawr asancani wahiqa qaala macmar ibn rashid alasdi wahiqatu habt alyamani weliba faadil baa u raacsan akhbaranii azuhri waa moxamed ibn shahab zuhri waa imaamkii can caamir ibn sacd ibn abi waqaas wahiqa can abihi abiis sacd ibn abi waqaas waxaa weeyaan axad almubashiriin biاljanna ayuu ka mid ah radia allahu ta ada qaal wuxuu yidhi sacd bin abi waqaas acطa nabigeenna calayh sala slam wuxuu siiyey rijaalan rag ayuu wax siiyey xoolihii soo galay oo faygi iyo haniimada ahaa ayuu rasuulkeenna calayh salatu slaam rag wax ka siiyey walam yuci yucطi muusan siinin rajula nin oo minhum iyaga ka mid shayan waxnama siinin rag meel jooga ayuu nabigeenna cala slam wax siiyey nina waxbaa farta uma saarin qaala sacdun sacd wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka low acayta waad siisay fulaanan hebel iyo fulaanan hebel walam tucdi maadan siinin fulaanan hebel shayan waxna wa huwa isagana muminun uu mumin yahay hebel oo muminna ayaad ka tagtayoo hebel iyo hebel ayaad wax siisay faqaala nabiyu nabigeena wuxuu yidhi alayh sl slam aw muslimu aw muslimun aw amaba muslimun huwa muslimun dhah ay qul huwa muslimun saa dhah aw muslimun ama muslim waa dhah iimaanka intaad u muslim waa dhah xataa acaadaha sacdun alaaan ilaa sacad saddex hadalka kaga soo celiyo wاnabiyu nabigana sal sl qul wuxuu leeya aw muslimun amaba waxaad tidhahdaa waa muslim aw qul waxaad tidhahdaa huwa isaga muslimun saa dhah weyaan uma kadibna qaala nabi nabigana u sl slm inii aniga la uci waxaan siinaa rijaalan rag baan waadacu waan iska dhaafaya waxba ma siinayo man kuwa ama qof huwa isagaba axabu la kalgaceelo baday ilaya ani xaggayga minhum xaggooda laa uiihi ma sii hayan hay ma siiyo maaaata ah, laa uii hayan waadacu man huwa axabu ilaya minhum laa uiihi shayan waadacu waxaan isaga tegi man duul ayaan ka tegi huwa isagaba axabu la kalgaceelo badan yahy ilaya aniga xaggayga minhum ayaga laga kalgaceelo badan maau yeelayaa makhaafata an yukabu in lagu shuba ama lagu tuura baqidan ka baqa fi naari naarta gudaheeda calaa wujihim wajiyaalkooda rag ba halkan wada jooga rag waa ahlu iimaan iimaankooda waa raasikh aad buu u adag yahay aadna waa u jeclahay ragna iimaankooda waa galabgelab kuwa galabgelabka ahaa ayaan xoolo ka dharjinaya wax siinaya kuwa kala oon jeclaana oon kuwa ayaga aad ugu jeclaana waxba ma siinaya oo farahan kala baxaya waxaan u yeelayaa kuwan galabgalabka ah in ilaahay subxaanahu watacaala uu weji weji naar ugu tuura baqid aan ka baqaya darteed ayaa waxaan rabaa qalbigooda inaan soo dumo oon jeclaysiiyo waalmu'alafati quluubuhum weeyaan marka saasaan u yeelay ayuu nabigeenna calayhi salatu slam xadiidka marka maxalushaahidka maxaa waa sacd bin abiqaas wuxuu yidhi inii la araahu mumina nabigan muxuu yidhi aw muslim aw muslimun saadha weeyaan waxaa laga diiday inuu u markaati kaca ninkaas xataa nabigu u u jecla oo weliba xubbi uu haayey isagoo saa ahaa ayaa haddana nabigan wuxuu ku tarbiyeynay qofka mumin waa hadhih laakiin muslim waa dheh muslim nacam ah. aw muslimun su-aasha uu saaray haa awdaas aw amaba muslimun marka yani ama muslim miya oo de in la weydiiyo saas ula jeeda saasay u taalla laakiin muadaha iyo gabagabada waxay noqonaysaa waxaa weeyaan qofkan waa muslim dhah naam marka maadaama meesha ay ku biishumaysa ay tahay qofkan mu'minnimaha u qirini muslimo uqir aw muslimun aw muslimun saasaa koleyb ku haboon calaamad su-aal la saariya in laga dayaaba sida ku quruxda badan waxaa weeyaan ana ama siyaaqa uu yahay qofkaas in loo diidaa iimaankii iimaan in loo markhaati ka oo iimaanka qalbiga ku jiro adi ma garan kartid laakiin islaamnimada waa daahir salaadiisi iyo muxuu ahaa wanaag uu imaana tawxiid ku dhawaaqa iyo waxaas kulli waa daahir wax muuqdowa laakiin acmaal اlquluub yaclamuhaa muqalib اlquluub rabbuna tabaaraka watacaala waa yahay xadiidka afar kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam cmr ibn mansur nasaي wa iqة bt qala xadana hisham bn cabdilmlik albahili wa iqة bt qala xadana salaam ibn abi muطic alkhuzaci wa iqة saxib الsunة fii riwaayati can qataada ضacf qala samictu macmar ibn rashid alasdi can zuhri can caamir ibn sacd ibn abi waqaas can sacd ibn abi waqaas radia allahu tacala canhu arضah waraxima jamiic ruwaat ana rasul rasulk sl slm qasam wuxuu qeybiyey qasman xoolo ayuu qeybiyey hay la qaybiyey ayuu nabigeena qaybiye ala sl slam faacaa wuxuus yidhi naasan dad wamanaca akhriina kuuna u diiday faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow actayta fulaanan hebel ayaad siiso manacta fulanan hebel waa u diiday wa huwa muminun isagana waa mumin qalu laa taqul hadhihin muminun waqul waxaa tiraa muslimuun saadha weeyaan muslim weeyaan dhah ee mumin hadhihin qaal mushaab wuxuu yidhi qaalat alcarabu aamana qul lam tuuminuu walaakin quluu aslamna ayuu soo deliishaday xadiik afar kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad nacam ya sheekh waa laisu diidan ya ujeeda <laughs> annaga haaliban soomaali ahaanteenna waa aragtayo hebel waa mumin muminka annaga marka haaliban isticmaalkeenna waa nin salaad badan oo soom badan oo afgaaban oo waxaa weeyaan yani dhankaasaan soo saas annagu ma isticmaal laakiin marka hadda la isticmaalo caadi aan u isticmaalin haddaan leenahay hebel waa mumin eh, waxyaabaha haali ani sida hadda aan tasawurkayga shaksiga qof oo muxuu ahaa maalan afgaaban oo carabkiisa dadka uusan soo gaaraynin qof cibaado badan qof dikri badan qof qur-aan akhris badan oo daahirkaas kor wax ka muuqda ayaa annaga intaan eegnaa kadibna waa muminkaas marka laakiin qalbigiisa waxaa way imaan adbud ka yahay <laughs> miyaan ula jeednaa mise acmaashaas ah, kore aan ula jeednaa marka maqsuudkeena anaga hoos udega hadday hoos udega ay tahay waxaan ka hadlayna anaga marka waa daahirka kore maadaama daahirka ay tahay muminkaas haddii ama daahirkaan kore ula jeedno oon qalbiga aan ula jeedin ishkaal weyn malaha umayna midda kale ma og tahay mararka qaar ereyada iyo cibaaraadka adiga sibaad u isticmaali maqsuudkaadana waa si maqsuudkaada waa si marka hadda kaba soo qaad hebel islaan ma aha hebel hebel waa islaam ama islaan ma aha annaga haddii aan islaamna sax ma aha laakiin waxay ola jeedaan muslim aniga oradi maxaa tahay islaam baan ma sax ma aha wuxuu ula jeeda maqsuudkiisa muslim baan marka waxaa laga yaabaa annaga soomaaliyaan cudurdaarnahnan waa suuragal lakiin haddii quluubta loola jeedo waa laga habwenya wallahu aclam ahay kuwa kuwa xoolaha la siina kuwa xoolaha la siina oo qalbigooda lasoo duma ayaa waxaa weeyaan haddii aan lasoo dumin inay diinta ka noqdaan ay galabgalab noqdaan laga baqaya oo meelahaas ay ku kufaan kadibna waa lasoo dumaya hadda qolyahan soo muslima oo soomaarki markay soo muslimaan masaajidka wax laga siiyo inkastoo tarbiya xumi ay kuta aad u liidan qof kastoo soo islaamay inaad istaago oo miskiinnimo aad muujiyo oo wax lagu tuuro waa laga fiican maxaa yeeley qofka adigaa waxaad ku talbiyanaysaaba inaad muxuuha tuugsada sharcigana tuugsay wuuba diidey laakiin si gooniya in loo maamuuso oo dhar fiican loo yar habeeyo oo si gooni oo ah loo habeeyo waa fiicanta laakiin qof soo islaam markaa soo islaamo haye kusoo sadaqaysid kusoo tuura qofki marka wuxuuba ka bilaabaaba shaqadii dhanba in badan oo soo islaamta islaamnimada ay ka noqonayaan ama toogsi ay u bambaxayaan shali isagoo shaqaysanayo muxuu xamaalinaya orday markuu soo islaamo oo halkaan la keeno oo labiska loo labiso qofka waxay hay shaqayso annaga meeshan waxaa weeyaan qof sadaqada qofka sakaraad ahoo curyaan iyo qofka jiran iyo qofka nooc shaqalaanta iyo laakiin qof shaqaysana diin islaamka waa diin shaqa in lagu tarbiya arrinta ayada ay ahayd moogta markiiba waxaa laga bilaabaa ninkan waa soo islaamay hayaha lagu sadaqaystay kuwa qaarkood mararka qaar eh, itihaamka nama fiican waa is leedahay meeshihiisa ay yihiin maxaa yeele qof waxaad arkaysaa lagu soo muslimi halkan oo masaajidka daaya lagu soo muslimi oo masjidka lagu soo muslimi oo shan masjid lagu soo muslimi mar kastana lacag loo aruurin marka qofkaas waa diyaabi ragga noocaasana soo mari jiri oo sanad walba lasoo muslimin jiri mar waxaa lagu muslimiyaa busiya mar waxaa lagu muslimiyaa kajaadha mar waxaa lagu muslimiyaa mxuu halkaas iyo kitaali mar waxaa lagu muslimiyaa nairobi wahaakada kuwa noocaasana soo mari jiri halkan beryahan ma aragni laakiin waa sana soom nagu soo martay waxaa weyaan ragga qaar oo howlwadayn masaajidka aad u yaqaana oo khabaro ah marka waxay leeyihin warkan ajo lasoo muslim waaba naqaanaabe marka qaara wadan mararka qaaro muxuu ahaa saasoo kale ma ficno laakiin asal ahaan in qalbigiis lasoo dumo waa wax diinta ay qabta weyaan xadiidka afar kun sagaal boqol iyo iyo afar iyo sagaashanaad waa saxiix qala imam nas bana qato ibn sacid qala xadadana xamaad ibn zayd ibn dirham waa iqatun tabt xuja can camr ibn dinaar waa iqatun tabt can naafic ibn jubayr ibn muطcim alqurashi iqatun faadil can bishr ibn suxaym alkhifaari waa saxaabi jaliila radia allahu ta an arda ana nabiya nabigeena alah sl slam amara wuxuu faray an yunaadiya inuu dhawaaqo ayaama tashriiq maalmaha hilbawaradka ah waa kob iy tobanaadka iyo labiy tobanaadka iyo saddexiy tobanaadka ee waxaa weeyaan maalinta ciidda ciidaladxa kadib marka la jooga maka iyo madiina maka marka la jooga amaba xataa ayaam tashriiq caadiga iska noqon karta iyadoon la joogin maka annahu shaniya laa yadkhulu magal aljannata jannada ilaa mu'minun qof mu'min mooyane walaa yadkhuluuna aljannata xataa yelija aljamalu fii sami اlkhiyaa qof gaal inuu ilaahay muxuu ahaa jannadiiga lagama yaabo qof mumin qof aan hayn jannada lama galo wahiya ayadana oo ayaamahan saddexda ahna ayaamu tashriiqina ayaamu aklin wa ayaamo cunid iyo wa shurbin iyo ayaamo cabitaan sidaas ayuu nabigeena cadayn sal slm mxal shahid marka waxaa weyaan laa yadkhul jannata ilaa mumin baabu صifaة اmumin qofka muminka tilmaamihi tilmaamihiisa baabkan u baabiya xadidka afar kun sagaal boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadid xasan صaxiix qala imam nas maa qtay bn sacid qala xadana alي bn sacd اlmasri bn cijlaan wa mxamed bn cijlaan can ibn xakiim alkinaani almadani wahiqa can abi saalix dakwaan asamaan azayat wahiqat habt can abi hurayra can rasul lah sal slm qal rasulkan wuxu yidhi alay sl slam waradia allahu tacaala can abi hurayra wacan jamiici saxaabati rasul lah sl slm waraxima jamiic اruwaat qala wuxu rasulkeena alayh slat slam almuslim qofka muslimka ah man qof weeyaan salima ay ka badbaadaan almuslimuuna salima ay ka badbaadaan annaas dadki min lisaani carabkiisa wayadihi gacantiisa wاlmuminu muminkana man aminahu الnaas qofka ay dadka ku aaminaan weeyaan oo badbaado ay kaga helaan calaa dimaahim dhiigyaalkooda wa amwaalihim xoolahooda saas wey marka arrintii sayidka uu ka hadlay tan wa oo masalada ku saabsanayd qofka muumin aan leenahay qofka haddii marba aad qof afgaaban oo dadka aan afkiisi adankiisa usan gaarayn uu yahay waxaa man aamina naas calaa dimaa'ihim wa amwaalihim mjed marka annaga kan u naqaana kan waaba insha allah masalada ku saabsan mumin baan u arkaada waa khilaafu lowla waa sida laga haboonyi maxaa yeelay falaa tuzakuu anfusakum ayaa laga baqaya huwa aclam biman ittaqa arrinkaas baa la eegaya baabu sifati muslim qofka muslimka sifadiisa ayuu baabkan u baab yahay adiga afartan sagaal boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis qاaل الإmام النسي ي أخبرنا cمر بن علي فلاس قال xدثنا يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن أبي khالد البجلي واثقة dب عن cاmر بن شhراحيل الشhعبي واثقة فقيه فاضل مشhهوuر عن عبداللahi بن cمر رضي الله taعالى عنهما qال عبد لله بن cمر سمعت waxaan ka mقل رsuل رsuلk صل يقول isagoo ayaan ka maqلay المسلم qofka مسلمka ah man weeyaan salima ay ka badbaadaan almuslimuuna muslimiinta min lisaani carabkiisa iyo gacantiisa wاlmuhaajiru qofka hijroodana man weyaan hajara ka haajiro oo isaga taga maa shay naha uu diiday allah alweyne canhu xaggiisa uu diiday marka masalada ku saabsan qofka in carabkiisa iyo adinkiisa laga badbaado gacantiisa iyo afkiisa laga badbaado qofka wuxuu ka hela muslimo lidaalika nabigeena calayhi الsalatu slaam aad buu ugu digey atadruuna min muflis qofka mulfiliska ah oo shinilaawo shanlaawo mataqaanaan oo khaariqay miyaad garanaysaan man laa dirham walaa mataac waa qofka alaab iyo dhaqaale iyo xoole iyo waxbaan gacan ku hayn iyo shilimaad iyo shanla toona markaasa wuxuu yidhi ma isaama xaaladda ummaddayda qofkoo mufliska ah waa qof salaad badan iyo khayr badan iyo soom badan iyo la imaani laakiin mushkiladiisa carabkiisa ayaan laga badbaadin adinkiisa ayaan laga badbaadin saasu marka waxaa weye xasanaadkiisao dhan waa la aruursanaya ummado kale ayaa la tegi weeyaan waaya xadiidka afarkun sagaal boqol iyo iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala imam aleh ramat la abarna xafs ibn cumar alraazi waa saduuq qaala xadana cabdiraxman mahdi waa imaamkii can mansuur ibnu sacd albasri waa iqa can maymuun ibnu siyaah albasri saduuqu caabidun yukhti can anas ibni malikin radia allahu taala qala an anas bn malik qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man sallaa qofka dukada salaatana salaadanaga aw istaqbala qaabila qiblatana qibladanaga aw akala cuna dabiixatana gowra anaga fadalikum kiinaas almuslim waa muslim weeyaan saasuu nabigeena cadayna calayhi salaa slaam qofka marka muslimka haduu marba salaadina la tukado qibladanagana uu qaabilo gacantanagana uu cuna khalaas tawxiidkii looba kasii horeeya mogta marka waxba qalbigiisaan barbaaraha dhihin qofka waa muslim lidaalika dad badan oo munaafiqiin ah ayaa inta ayada ku badbaadeen xilliga nabigeena calayhi salat slam ama munaafiqiinta guud ahaanba tawxiidka ay ku dhawaaqayaan salaadii ay dukanayaan sidoo kale qibladana ay qaabilayaan intaa wax dheeri ah waxaa weeyaan gowraca muslimiintana ay cunayaan intaa haddii qofka laga helo khalaas waa muslim saas nabigeena cadayna ala sl slam qalbigiis wuxuu ku jira marka adiga shuqulkuma lihid baabka tobanaad baabu xusnu baabu xusni islaami اlmari qofka islaam wanaagiisa ayuu baabkan u baabya baabu xusnu xusni islaami اlmari qofka islaam wanaagiisa ayuu baabkan u baabya yani islaamnimadiisa wanaageeda iyo meeshay ku haboontahay ku qiimo badantay ayuu baabkan u baabya xadidka afar kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alي mt abarna axmed ibn mucalى ibn yaziid alasadi waa saduuq qaala xadaanaa safwaan ibnu saalix aaqafi mawlaahum waaiqatu idlis tadiisa taswiya qaala hu abu zurca adimishqi qaala xadaana waliid muslim alqurashi mawlaahum iqatun kaiira tadiis taswiya qaala xadaana maalik ibnu anas mabda alhijra can zayd ibn aslam alqurashi waaiqatu caalim yursil can ataa bni yasaar waaiqatu caalim can abi saciid alkhudri sacad ibni malik ibni sinaan radia allahu taala arda qala wuxu hi sacad ibn malik ibni sinaan qaala rasul rsulka wuxu yih sal slm ida aslama alcabdu adoonka hadduu muslimo oo faxasuna u wanaagsanaa islaamu islaamnimadiisa kataba wuxuu qoraa allahu alweyne lahu isaga wuxuu qoraa kulla xasanatin wanaag kasta oo kaana ahaada aslafaha hormarsada oo hormarsaday rabbi uu qoraya katab uu qoraa allahu alweyne lahu isaga wuxuu qoraa kulla xasanatin wanaag la arko kaana ahaaday aslafaha mid hormarsaday xasanaadka aad hormarsado dhan ayuu alla u qoraya hadduu intuu muslimo islaamnimadiisina wax wanaagsan ay noqoto markuu gaalka aha wanaagi uu la imaanay waa loo qori wamuxiyat canhu waxaa laga tirtiri kullu sayi'atin xumaan la arko kaana had aslafaha mid hormarsaday waxaa weeyaan maalinta hoydii ay dhashoo kale ayuu noqonaya uma kadibna bacda daalika intaa kadib alqisaasu qisaas ayaa jirta weeyaan yakuunu waxaa ahaada alqisaasu qisaas ayaa ahaato oo qof walba wuxuu geystay waa laga qisaas markuu islaamo kadib alxasanatu wanaaggii qofku u sameeyo bicashrati amhaaliha toban laablaabkeed ayuu ilaahay ku abaalmarina addoonku markuu la imaado abaalkaas ilahay baa bixi subxana wa tacaala ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo laablaab sidaa weeyaan wasayi'atu xumaantana xumaantana bimiliha iyadoo kale man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaءa bالsayiئة falaa yuza ilaa milahum laa yudlamuun ila an yatajaawaza inuu iska dhaafo mooyane allahu alla weyne caza wajal canha ilahay dembigana ha iska dhaafo subxaana wa tacaala waxaa weeye marka xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qofka addoonka hadduu muslimo markuu islaamo marka oo jidkii caddaa oo bacwaanka ah uu qabsado toos caqiida toosnaan salaad toosnaan zaka toosnaan cibaada toosnaan carab toosnaan xibno toosnaan jidkii la mariyey uu toos u maro qofka isaga ah wax alle wixii wanaag ahay oo markaad gaalka ahay aad la imaaday oo dhan lagama luminayo waa la soo rari waxaa loogu daray akawnkiisa xasanaadka loo gelin dembi kasta in kastabaa la ekaado oo markuu gaalka uu la imaaday oo dhanna waa laga tirtiri arrinka isagaa saxaabada nabigeena aad ba u yaqaaneen cilmi badan bay u lahaayeen maxaa u daliila adilo badan baa jirta lakin waxaa ka mid a ah adiladeeda usama ibnu zaydin oo nabiga uu aad u jeclaa aabihina aad usii jeclaa ayaa waxau leeyahay waan duulnay nin baa marka aad muslimiinta u xanuujiyey hebel nin qar kan ku dhufa kan ku dhufa kan ku dhufa raggii oo dhan ayuu waray halkaasay wada waran yihiin raggii saxaabadii oo wada shahiiday isaga ayaa la sabab u ah usaamo marka wuxuu le arigii nin ree ansaariyadda ah ayaa ninkii waxaan idhi bal ninkan muslimiinta ka qaban markaan seefti iyo waranka la dul istaagnay ood arkay inuu gacan galay ayaa wuxuu yidhi laa ilaaha ila اllah tawxiid ku dhawaa <laughs> aaad ninka ansaarigaa ah marka fakafa canhu اlansaariyu ninka reer ansaareed hal mar ayuu gadaal ugu booday kelimadiiyaa ku dhegtay qof tawxiidtana waa ninkii saxaabada dhan waray usaamo miya xanuunkii ahay magta raggii o dhan ayaa tagay markaasu ka qotomi warankii rab kaw arrinkaa nabigeena loo sheegay alayi sla slam wuxuu yidhi qataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila اllah war markii aad laa ilaha illa lahu dhahay kadib miyaa dishay wuxuu yidhi inamaa kaana mutacawida nabi allow badbaado ka doonay oo naftiisa ku badbaadsanaya muslim maaha dana kamada waaas halaa shaqata can qalbihi maxaad qalbigiisa u jeexi weyday mise ma qalbigiisaad jeexday si aad u ogaatay inuu u yihi mxuua badbaadoon soo islaamay ood muxuua iimaan ay ka ahayd markaasaa waxaa weeyaan hadalkii aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah aqataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah usaama wuxuu leeyahay yani xaalad waxaan gaaray marka dambe aan jeclaado alla maxaad maanta usoo muslimi weyday aan gaaro inaan maanta soo muslima muxuu ogsoon yahay hadduu maalinta soo muslimi lahaa in dembigiisa hore oo maal dilki xataa ninkaas laga tirtiri lahaa oo wanaaggii aad la imaado dhan loo qori lahaa ayuu ogsoon yahay soo ma jeedaan marka waxaa weeyaan masaladaas marka qofku inuu soo muslimo wanaaggaas ayuu ilahay kusiina subxaana wa tacala waxaa raacsan marka qofku wanaag kastood la imaado ilaahay toban jeer u laalaabaya xumaantana hal mar ubaa la qori toddoba boqolna waa la gaarsiinaya waxyaabaa gaarsiinaya waxaa ka mid a ah itibaacu sunna siduu ilaahay subxana wa tacaala kuu faray rasuulkeenna ugu camal falay qofka ugu camal falo waxaa ka mid ah